والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وهذا فيديو نصيحة البطلان waxaa inoo soo sheegay laba qowl oo ku jira asixa walbutlaan ma aqsaamtii xukunkii wadcigaabay ka mid yihiin mise xukunkii takliifiga ahaa qeybtiisii ayay ka mid yihiin marka laba qowl ayuu inoo soo sheegay qowsuliyiinta qaarkood inay ku tegeen ku sifaynta lagu sifeeye ficilka ansixid iyo burid inuu xukunka takliifigaa ka mid yahay qolo kalena waxay ku tageen waana si ay usuuliyiintu u badan yihiin in sixada iyo butlaanku axkaamtii wadcigaha ay ka mid yihiin halkaasuu markaa inoo hayay waxaanu yidhi waalqowlu thaani qowlka labaad huwa maa nurajixuhu waa kaan rajaxaynan xoojinayno liannahu laysa fi sixati waalbutlaani ansixidda iyo buridda kuma sugnaanin ficlun wax ficil oo la samaynayo walaa tarkun ka tegidiya wax laga tegayo walaa takhyiirun doorgelin midnaba kuma sugnaa wa innamaa fiihi waxaa ku sugan wasfu shaarici shaarica oo ku sifaynaya lilficli lmustawfii ficilka oofsaday liarkaanihi wa shuruudihi arkaantiisii iyo shuruuddiisiiba oo bisixati sixo lagu sifaynayo iyo wamaa yatbacu daalika kaa wixii raacaya ee min taratubi alaahaari raadadka ratibankood iyo ka dhalashadu caleyh ay ka dhalanayaan weeyi oo wasfu shaarici ama shaarica oo ku sifeeya wayaa ku sugan lilficili ficilka alladii kaasoo lam yastawfi aan oofsanin arkaanahu shuruudahu bilbutlaani burid ku sifeeya iyo wamaakiina burid ku sifeeya yatbacu dalika raacaya ayaa wamaa yatbacu dalika ka wixii raacaye min cadami taratumi alaahaari calayhinaa raadidkii ka dhalanaynaya wa hadihi almacaani macnayaashani kulluhaa dhammaanteed tadkhulu waxay gelaysaa fii khitaab alwadc khitaab wadcigii bay gelaysaa id hiya min معاني sabab macaanidii sababta ayay ka mid tahay wa sababuna fii aqsaami alxukmi alwadci aqsaamtii xukunkii wadciga ahaa ayuu ka mid yahay waxaan in yar dib ugu yar noqonayaa erey aynu hore u soo dhaafnay cashirkeennii marka uu inoo waday maanica maanicu sabab ayaa wuxuu uhi wamisru aydan ikhtilaafu diini aw iddaar waa garanay iskhilaafka ay iskhilaafda diintu inuu maanic yahay oo aan la isku dhexlaynin haddaba ikhtilaafu daar maxay tahay ee maalintii hore waynu iska dul marnay ee runtiina waxaa hal niiman baa igu socodiyay weydiiyey lakiin cid kale ima weydiinin taas macnaheeduna waxay tilmaamaysaa inaan mara kitaabka aada loo raacanin way waa la celin lahaa ikhtilaafu dayaar horta waxaa maanic ka dhigaya xanafiyada waxaanay gaar ku tahay gaalada oo keliya yacni madaahibta kale ma qabto gaaladoon baanay gaara ay kaga dhigayaan ikhtilaafu daarna waxay uga jeedaan bimacnaa waddankooda oo iskhilaafa oo masalan uu midku nool yahay waddan yacni awood iyo maamul u gaaro leh kan wax dhaxlayo kan la dhaxlayo oo iskhilaafsan oo aan isbixinaynin oo mid waliba ciidankiisiiyo awooddiisiiyo islaysulay aanay isla bixinaynin tusaale ahaanoo kale waaba ta zuxayli fiqul islaamigiisa wuxuu soo qaday masalan midna hindiya midna swed ama sweden oo kale oo aan isbixinaynin oo kale ayuu masalan midna ku dhintay kii kalena joogaa marka ay sidaa tahay labadaasi isma dhaxlayaan labadaa gaara halkaa ku kala nooleen isma dhaxlayaan bay leeyihiin marka waxay leedeen fa hada almaanicu khaasun bigayri lmuslimiin muslimiinta kayrkooda ayuu khaas ku yahay amaa muslimiinta daartoodu inkastaba ha kala fogaateen waa mid iyo waddan keliya weeye hadduu muslim ku dhinto beleduu ku dhinto waariskiisu waa dhaxlayaa beledka kastoo uu ku sugan yahayba waa dhaxlaya e, laakiin waa maanicaya ay xanafiyaduna keeneen waxaanu gaar ku yahay gaalada ayuu gaar ku yahay intaa ka soo gudub waxau sheekhu yidhi labadii qowl ee qola la yidhaahdeen sixada iyo butlaanku aqsaanta xukmiga wadcigaabay ka mid yihiin qaarna yidhahdeen waxay ka mid yihiin bay kii takliifiga takliifigaah oo nin weliba kaa wadciga inuu ka mid yahay bay u badayiin mas-uuliyiintu qowlkaa labaad ayaan xoojinaynaa buuri waxaan u xoojinaynaa dee masala xukunka takliifiga dee waxaa ku sugnaa wax samayndiisa la doonayo ama ka tegidiisa la doonayo ama loo doorgelinayo markaa sixa iyo butlaan wax samayntood kuma sugno wax ka tegidood kuma sugna boorgelayni kuma sugna waxa ku suganoo shaarica oo ku sifeeyey weeye ficilkan arkaandiisi iyo shuruuddiisiiba dhammaysay yidi saxiix baa la yidhaahdaa iyo wixii markaa raacaya ee aahaarahee ka ratibmayey yacni ka ratibay ee intuu markaa ansaxay wixii aahaar ka dhalanaysayna ka ratibay ay ku sifeeyeen sixo weeye ama shaarica oo ku sifeeye unbaa ku sifeen ficilka aan hubsanay arkaantiisa iyo shuruuddiisa butlaan ku sifeeyey iyo wixii raacayay oo ahoo inaanay ka dhalanaynin ahaartii raadkii u lahaa macnayaashaasina waxay dee soo gelayaan u khitaab wadcigii bay soo gelayaan oo macaanidii saabka ayay ka mid noqonayaan saabkuna aqsaamta xukunka wadciga ayuu ka mid ahaa wاlqowl الثاني qowlka labaad huwa maa nurajixu waa kaan xoojinayno liannahu laysa maha nin fi sixati wاlbuطlaani ficlun ficil kuma sugnaa walaa tarkuna kuma sugnaa walaa takhyiirun doorgelna kuma sugnaa wainamaa fiih waxaa ku sugan wasfu shaarici shaaricoo ku sifaynaya lilficli falka almustawfi ofsayd liarkaani wa shuruudihi oo bisixati uu ku sifaynayo iyo wamaa shaygii yatbacu daalika kaa raacaye min taratub alaahaari calayhi ahaartii bay kala tibmaysaa intaas weeye ow wasfu shaarica ama shaaricoo ku sifaynaya lilficli aladii lam yastawfi ficilka aan oofsanin arkaanahu shuruudahu bilbutlaani burid uu ku sifaynayo iyo wamaa yatbacu daalika kaa wixii raacaye min cadami taratubi alaahaari caleyh inaan raadadkiisa ka dhalanaynin wa hadihi almacaani macnayaashan kulluha tadkhulu waxay gelaysaa qadaawalciga ayay gelaysaa id hiya min macaani sabab sababka macaanidiisa ayay ka mid tahay wa sababuna fii aqsaami lxukmi lwadci ayay ka mid tahay albulaanu walfasaad albulaanu walfasaadu bimacnan waaxid waa isku macne cinda aljumhuur sida ay fuqahadu u badan yihiin fa kullu cibaadatin cibaado kasta ow caqdin ama caqdi iyo heshiis kasta ow tasarufin ama tagrifal kasta oo faqada waayey bacda arkaanihi arkaantiisa qaarkood waayey ow bacda shuruudihi ama shuruuddiisa qaarkeed waayey fa huwa baatilun waxau noqonayaa baatil ow faasidun buu noqonayaa walaa yataratabu calayhi kana ratibmi mayso kana dhalan mayso asaru sharci asartiisii sharciga ahayd fa baycu lmajnuuni kawaalan iibintiisu baatilun baatil weeye waa likhalalin dee khalal iyo naqsi iyo dhinaansho fii ruknihi ku sugan huwa alcaaqid weeye wa baycu lmacduumi waxaan jirin in la iibiyo aw ilmaytati bakti in la iibiya baatilun weeye waa likhalalin khalal iyo dhinaansho fii ruknihi ku suganoo wahuwa rukniga sia almacquud caleyh kii markaa la guntayo lagu heshinay weeye wa kamaa yusamaa sida loo magacaabo loogu magacaabo baycu lmajnuuni wاlmaytati bilbayci lbaili ayaa yusamaa ayadna bilfasidin loogu magacaabo waalbaycu iibinta bihamanin gayri macluumin lacag aan la garanaynin lagu iibiyo ow bihamanin aajilin ama haman iyo lacag lagu mudeeyey muddo hayri macluumin aan la garanaynin yusamaa aydan waxaa lagu magacaaba bilbaili wاlfaasidi baail iyo faasidba waa la wain kaana alkhalalu khalalku haba ahaado fii bacdi shuruudi اlbayci ay fii awsaafihi duuna arkaanihi awsaafdiisa haba ahaado arkaantiisa yaanu ahaanine waxau sheekhu halkan inooga hadlayaa albaatil walfasid ma isku mid baa mise waa kala duwan yihiin wuxuu leeyahay albutlaan walfasaad waa isku macno waa laba erayo oo mutaraadif isu ah sida ay jumhuurtu ay qabaan hadiyo yo markay saddex madhabood afarta madhabood iyo culimada imladan israacdo ayaa la yidhaha jumhuur oo markaa mid unbaa ka hadhaya haddii ay laakiin laba iyo laba noqdaan jumhuur laba yidhaahda ayaa markaa waxaa khilaafsan ama ogol inta badan loo isticmaalo iminka saddex madhabood ayaa sidaa qaba maalikiya iyo shaaficiya iyo xanaabila ayaa qabaa inuu mid yahay oo laba erey mutaraadifa inay isu yihiin alfasaad walbutlaan waxay leeyihiin cibaado kasta ama caqdi ama tasaruf kasta oo arkaantiisii qaar ka mida waayey ama shuruuddiisii qaar ka mida waayey baatil buu noqonayaa ama faasid buu noqonayaa wax asaroo sharci oo ka ratibayaana ma jiro caqdi caqdi waxaa la yidhaha waa heshiisyada iyo gunudyada waa heshiisyada laysugu xidho iijaab iyo qabuul ee midna markaa iijaab uu ka yimaado ka kalena aqbalidi ka yimaado ee weliba laysugu xidho xidho wej mashruucahoo asar sharci na ay kaga dhalanaysa maxalkiisa iyo meeshiisa ayaa la yidhaahdaa caqdi tasarufna waxa weeye wax alliyaaliyo wax kastoo shaksi ka soo fula oo iraadadiisa iyo doonidiisa kaga soo fula oo shaaricuna ahartiisa sharciyan uu ka ratibo ka sugo ayaa la yidhahdaa tasaruf waa tagrifal kasta iyo wax kastoo qoba ka soo fulaa haddaba wuxuu leeyahay albutlaan waalfasaad waa bimacna waaxid cinda aljumhuur oo waa laba lafdiyo mutaraadifi so ah cibaado kasta ama caqdi kasta ama tasaruf kasta oo arkaanta qaarkii waaye tiirarkiisii ama shuruuddiisii qaar ka mida la waayo baatil baa laodhanaya ama faasid baa la odhanaya waxaasalo ka dhalanayaana ma jiro masalan dee khalal baa rugniga arkaantiisii ka mida ku jira qofkan caaqidka ahi waxaa shardiga uxiibinayaa inuu caqli leeyahay marka caqligii ayaan jirin rugnigaas ayaa la waayay khalal baa ku jira waa baatil waxa la iibiyey waxaan jirin nin waxaan kaa iibiyey buu ihi shay caynkaas shayguna mama jiraba amaa wuxuu ka iibiyey bakhti ayuu ka iibiyey yacnii laxdaasaan kaa iibiyey buuhi oon marna way soo bireeye waa la eegayoo way baktidayba wax allo wax bira ku taallaa ma jiro baatilun isaguna baatil weeye maxaa yeelay khalal baa rugni isagana ka galayoo shaygii markaa la caqdinayey ee macquudu calayhiga ahaa ayaa isagana meesha dee aan jirinba oo bakti oo wax markaa xoolaaba aan ahayn oo la iibsan karo loogu magacaabayo iibkaa kawaalan iyo baktigaa iibintiisa beyc baatila loogu magacaabayaa beyc fasdan loogu magacaabaya laakiin haddii wax lagu iibiyo lacag aan la garanaynin masalan yacni lacag aan la garanaynin ayuu ku iibiyey oo lacag iyaga yurub lagu isticmaalo oo kale ayaan kaaga iibiy bu lacagta lacag dad garanayaan maaha ama wuxuu ku iibiyey saman lagu muddeeyey muddo aan la garanaynin yacni waxaan kaaga iibiyey lacag yacni waa waxaan kaaga iibsaday buuhi lacag yacni bilo kadib ama sanado kadib aan kala qaadan doonno bilo kadib ama sanado kadib waa muajal laakiin muddo lagu ajalayo lama garanayo waxaa la odhanayaa buu leeyahay beec baatila ama faasida baa la odhanaya baatilna waa la odhanaya faasidna waa la odhanaya walow ka dambe khalalku haba kaga jira shuruudda xagga beyca shuruudda xagga beyca ayuu hadda kaga jiraa sida kii hore khalalku xagga arkaanta kagama jiro laakiin hadda wuxuu kaga jiraa xagga shuruuddii beyca oo dee lacagta haddii waxa lagu iibinaya waa in lacag macluuma ay tahay muddada laysu qabanayo lacagta waa inay shardi waxa inay macluumo tahay muddadu markaa xaggaa shuruudda ayuu hadda khalal kaga jiraa xagga arkaanta kama jiro haddana wuxuu leeyahy baatil iyo faasid labadaba waa la odhanaya albutlaanu walfasaadu bimacna waaxid weeye cinda aljumhuuri fakullu cibaadatin cibaado kasta aw caqdin heshiis iyo gunud aw tasarufin ama tagrifal kasta oo qof ka soo fulaya oo faqada waaye bacda arkaanihi arkaantiisa barkii waaye oo bacda shuruudii waaye fahuwa baailu faasidun weeye laa yataratab calayhi asaru sharci asartiisa iraadkii sharciga ka dhalan maayo fa bidcu lmajruuri weeye waa likhalalin khalal iyo dhinaasho fii rugnihi ku jiro huwa lcaaqidu rugni khalal kaga jira waa caaqidkii oo nin wa baycu lmacduumi shaygii macduumka ahaayee aan lahaynin aw ilmayitati ama baktigii baatilun isla weeye waa likhalalin fii rugnihi khalal rugnigiisa ku jira huwa almacquud calayhi waa kii markaa macquud calayhiga ahaa ee la cadinaya lagu heshinaya ayuu khalalki ku jira wa kamaa yusamaa sida loogu magacaabo baycu lmajnuuni walmayitati bilbayci lbaaili sida loogu magacaabo yusamaa idan mar labaad waxaa loogu magacaabo lagu iibiyo hayru macluumin aan la garanaynin ow bisamanin aajirin ama saman la mudeeyey hayri macluumin oon ajasheeda la garanaynin yusamaa aydan bilbaatili walfaasidi baa la yidhaahdaa wain kaana alkhalalu haba ahaado fi shuruudi lbayci bayca shuruuddiisa ee fi awsaafi awsaafdiisi iyo sifooyinkiisi wuxuu raacaya haba ku jira khalalku duuna arkaani xagga arkeenta yaanu ka gelin been ama alxanafiyatu qoladaa xanafiyada la yidhaahdaa facindahum tafsiilun cala naxwi alaati tafsiil baa agtooda ahaaday sida markaa inoo soo socotaa alif alcibaadaat idaa faqadat markay cibaadadii weyda rugnan min arkaaniha tiir tiirarkeeda ka mida kasalaati bilaa rukuuci waa salaad bilaa rukuuca ow faqadat waxay weyday bacda shuruudihaa iyo weyda ka salaati bilaa wuduu'in fa hiya walaa yataratabu calayha aharuha asharci raadkeeda sharcigaana ka dhalan maayo faalbaailu iyo walfaasidu cindahum bimacna waaxid weeye fi lcibaadaati xagga cibaadooyinka sidaynu sheegaynay jumhuurkii waxay noqdeen saddexdaa madhaboode maalikiya shaaficiya xanaabilay noqdeen xanafiyadii ayaa markaas iyagu masaladaa gaar ka noqotay whalku markaa maladu sacuud ku meelaha waa qaabili sixata bilbutlaani wahuwa alfasaadu cinda ahli shani yacni waxaad sixada qaabilisaa butlaan wahuwa alfasaadu butlaanku waana fasaad cinda ahli shan shanigan iyo cilmigan dadka wehelkaa agtooda wa khaalafa nucmaanu falfasaadu wuxu uhi nucmaan ibnu haabit oo marka abu xaniifa ahi isagu waa khilaafo falfasaadu maa nahyu lilwasfi yustafaadu wuxuuhi waa fasaadku waa ka nahyigu xagga awsaafda uunu kaga socday xagga awsaafda laga faaidaysanaya nahyiga ayaa la yidhahdaa marka wuxuu leeyahay xanafiya ayagu waa kala saareen laba ayay u kala qaadeen xagga cibaadaadka waxay dhahen cibaadadu hadday rugni arkaanteeda ka mida weydo sida salaadii bilaa rukuuc noqotay ama bilaa sujuud noqotay ama bilaa faatixa noqotay arkaanta aynu garanayna mid ka mida weyde ama shuruuddii ayay mid ka mida weydayo waa sida salaad bilaa weysaa oo kale qofkuna faaqidu tahurayn maaha qof labadii biyeeyo ciidba waaye ma ahae waa qof labadiiba helaya oo faaqidu tahurayn maaha labadaa xaalaba markaa rugni la waayo haddii cibaadatiy markay shardi la waayo waa baatilana waa loo faasidana waa loo dhanaya wax asaanoo sharci aho ka dhalanayaa ma jiro idan baatil iyo faasid waa yacnii la mid oo waa isku macno sidii markaa ay jumhuurku ciqabeen ayayayay kala mid yihiin ama alxanafiyatu fa cindahum tafsiilun kala saar baa haday cala naxwi laati sidaa soo socoto loo kala saaro ana alcibaadaatu idaa faqada ruknan min arkaaniha markay weydo ka salaati waa bilaa rukuuci ma weye oo faqadat bacda shuruudihaa ma weyda ka salaati bilaa wuduu'i ma weye fahiya fi lxaalatayni tusama baatilan fastiwaa la ydhaha walaa yataratabu calayha asaruha sharci asarteeda sharcigahaydna ka ratibi maayo falbaatilu walfaasidu cindahum bimacnan waaxid weye fi lcibaadaati almucaamalaat wa hiya alcuquudu mucaamalaat waa cuquudiya watasarufaat idaa faqada rukna min arkaaniha marka weyda sumiyad baatila baa la odhan walam yataratab calayha ayu asarin sharciyin asar sharciga ka dhalan maayo kamaa fii bayci lmajnuuni ow bayci lmayitati ow nikaaxi maxaarimi maca alcilmi bilxurma maxaarimtii gursigoodii isagoo xaaraannimada waida stawfad markay obsato arkaanahaa walaakin faqad bacda shuruudiha ay weede ay bacda awsaaftiha alkhaarijiya sifooyinkeedii awsaafteeda dabadeed sumiyad faasida baa la odhanayaa wa tarataba calayha bacdu alaahaar raadadka qaarkood baana ka dhalan idaa qaama alcaaqidu kii caqdigaa sameeyey markuu ku qumo ee uu la yimaado bitanfiidi lcaqdi caqdiga fulindiisa kamaa fi lbayci waaba sidii iibkii bihamanin hayri macluumin samana iyo lacag la garanayn ow bihamanin mu'ajalin ama haman iyo lacag lagu mudeeyo ilaa ajalin majhuulin ilaa ajaliya muddo laga jaahiliyay aw ilmaqtulin ama kii la xidhiirsay bishadin faasid aw inikaax bikayri shuhuudin ama guur markhaatiraan ku dhacay fafi البيع يثبت lmilku lilmushtarii waa u fulayaa في u sugmayaa fi lmabiici shayi mabiicda ahaa idaa qabadahu biidni lbaayice baayic ugu dhigo wafi nikaaxi bilaa shuhuudin yajibu lmahru waa waajibaya idaa xasala fiihi dukhulun marka aqalgal iyo is-arag markaa uu ka dambeeyo watajibu cala lmar'ati alcidda ayaa ku wajiba cinda alfurqa markaa la ay kala tagaan ama la kala kaxeeyo wayahbutu fiihi nasabu nasabkina waa sugmaya ricaayatan iyadoo la ilaalinayo lixaqi ifli ilmaha yar xaqiisa iyadoo la ilaalinayo waxau sheekhu leeyahay axnaafdii mucaamalaadkii waxay yidhaahdeen mucaamalaadna waxaa looga jeedaa cuquudda oo aynu nidhi waa waxaa laysugu xidhay iijaabkii iyo qabuulka ee wejga mashruuca ah ee asartiisi iyo raadkiisii ay ka sugmaysa la ysugu xidhay ama tasaruf tasarufaadka oo wixii markaa qofka ka soo fulayay iraadadiisa kaga soo fulayee shaaricuna waa asartiisa si sharciga uga ratibayey kuwa iyada markay cuquud iyo tasarufaad tahay haddii rugni arkaanta ka mida la waayo arkaantana waxaynu soo sheegnay dee inay maahiyada iyo xaqiiqada shayga ka tirsan yihiin oo shaygan labdiisa masalan shuruudun hadiyo gorale waa wax ka baxsan arkaantuna waxa weeyaan waa waxaanuu shayguba ka kobaya iminka salaad dee xaqiiqadeed iyo maahiyaddeedu waxay isaga tegsan tahay faatixadan la aqriya iyo rukuucdan iyo sujuuddan iyo istaaggan iyo fariisigan iyo ayay ka kooban tahay furuudina waa wax ka baxsan oo qiblada qaabilitaankeeda iyo cawrada asuritaankeeda iyo weysadiiyo wax ka baxsan weeye haddaba cuquuddii tasrufaadku hadday rugni arkaantii ka mida weydo baatilay noqonaysaa wax asaroo sharcigoo ka dhalanayaana ma jiro sida yacni qof kalena wax iibiyey ama yacni oo hadday masalan caddahay iminka waa la isku qabsaa mararka qaarkood maxkamadaha saa muddo lagaga dacwiyaa qof baa masalan daaruu leeyahay ama wuxuu lahaa nin waashay ayaa laga iibsanayaa dabeetana waa laysku qabsanaya kiisbaan ogey muddo yacni maxkamadaa ku jiray ninkina waa nin wareersano wixiisii oo ehelkiisoo kalaaba u ilaalinayo maxjuur ka u ilaalinaya dabeetana cid buu ka faasaxaya waxoogaybuu dhufanaya oo baabiinaya ti wax baatil baa la leeyahay dabeetana iyana baatil yani caadi buu ahabay ku doodayaan muddaa la ishaysanayaa markaa qof majruura baa wax iibiyey ama bakti baa la iibiyeyba ama ninkii dee maxaarin buu guursaday soo garanaya dee inanuma abtuu yahay oo kaluu guursadayba waana ogyahay oo qof iminka dee soo islaamay ama yacni qof aan dee weligiiba meel wada joogo aan arkin maahee waa qof weligiba islaamnimada ku jiray oo dee maqlayey oo garanayay weeye baatil ayaa markaas taa iyada lagu sifaynayaa haddayse arkaantii ay u dhammaystiran yihiin laakiin waxaan la waayey waa shuruuddii unbaa wax la waayey awsaafdeedii sifooyinkeedii dabadeed ee ka baxsanaa baa wax la waayey faasidaa la odhanaya weliba baatilada wuxuu wax ahar oo ka dhalanayaa ma jiro ee tan ayada aahaar baa bacdal aahaar baa ka dhalanaysa laakiin aahaarta lafdeeda markay ka dhalanaysa waa maxay waa marka caaqidkii kii caqdigan galay uu weliba ku dhaqaaqo inuu fuliyo hadday fulini raacdo asarta qaarkood baa ka ratibaya maala wuxuuhi waa iib lacag aan la garanayn baa wax lagu iibi ama lacag lagu muddeeye muddo aan la garanayn ama waxaa la xidhayay shardi faasida ayaa la xidhiidhay ama waa nikaax bikayri shuhuudin oo yacni qolyahan waxay qabaan yacni shaaficiyadoo kale shuhuuddu waa arkaanta ayay ka mid yihiin laakiin sheekhu de isagu axnaafda ayuu ka mid yahay sheekh doctor cabdikariim zaydaan wa xanafi marka dee masalan xanaabta kale markhaatiyada shuruudda ku dara laakiin shaaficiyadu arkaantay ku daraan waa nikax bikayri shuruud oo kale waxay leeyihiin iibkii milkigii ninkii mushtarka ahaa waa u sugmaya shaygii mabiicda ahaa ee laga iibiyey laakiin muxuu yidhi idaa qaama alcaqil bitanfiidi alcaqdi waa haddii uu gacanta ku dhigo oo ninkii baayica ahaayee ka iibiyey idankiisa isagoo u ogolaaday hadduu gacanta kaga dhiga weeye marka ay iswaafaqaan inuu shaygiina shuruuddii wax maqan yihiin isla markaana uu shaygii gacanta ku dhiguu fuliyo milkigii waa u sugmayaa mushtarkii shay mabicda ah nikaaxii bilaa shuhuudda ahaa ayuu fuliyeyoo ruuxuu dumar ahaa waa is arkeen meelkii waa waajibayaa buu leeyihi ilayn waxaa iswaafaqay yacni caqdigii nikaaxo shuruuddiisii qaar dhiman yihiin iyo isagoo ku dhaqaaqay oo fuliyey ruuxii duwarahaa ahaydna ciddadii waa ku waajibaysaa marka la kala kaxeeyo haddii ay meesha ilmo ka beermaanna ilmahaas yacnii nasabkiisii waa la sugaya ninkaasaa loo sugaya ricaayatan lixaqi ifli iyadoo xaqa yani ilmaha yar la ilaalinayo kadalik markaa masalan imika markale ay meherxadaan dhallinyaradu ay meelahaasoo kale isku soo mehersadaan yacnii beecoodaasi waa faasid oo mar haddii ay waxay ku kala fardhiyeen haddii aan culimmada muslimiintu ay isku waafaqsan yihiin masalan guurkaasi guur jira inaanu ahayn baatil baa lagu tilmaamo wax ka dhashaa ma jiro laakiin haddii ay isku khilaafsan yihiin faasid baa la yidhahdaa masalan dee mahaahirta qaar baa welila-aan qabaa marka haddii welila-aan iyo markhaati hadduu kii markhaati la-aanta qabayna ka soo qaato markhaati aan kii welila-aanta ka soo qaatayna welila-aantii ka soo qaato oo yidhahda naa waan ku guursaayana tana waan aqbalay deetana saa ku aqal baatil baa lagu tilmaamaya wax alla wax ka dhalanlayaa ma jiro laakiin haddii welila-aanoo markhaatiyii joogan oo wadaad meelaha jooga loo tago ama haddii weligiibaha jooga markhaati la-aan faasid baa lagu tilmaamayaa marka tafriiqna waa loo samaynayaa ciddana waa ka ratibmaysaa ilma haddii u halkaa dhexdooda ka yimaadana ilmihiina waxaa lagu tirinaya ilmizina lagu tirin maaye ilmo markaa ku abtirsada aabbihii ayaa lagu tirinaya sidaasay mucaamalaadkiina ay ka yidhahdeen waxay yidhahdeen ba almucaamalaat wahiya alcuquud watasarufaat weeye idaa faqada rugnan markay weydo min arkaaniha ka mida sumiyad baatila baa loodhan walam yataratab calayha ayu asarin sharciyin asar sharciina ka dhalan maayo kamaa fii baycilmajnuuni qof waalana wax iibiyey weeye aw baycilmaytati ama bakti la iibiyeyba weeye aw nikaaxilmaxaarimi ama maxaarimtii doorkii aan u qabanaynin cabdigu oo u guursado maca alcilmi bilxurum isagoo markaa og xaaraannimada waydastawbad arkaanahaa markay arkaanteedii oofsato yacni cuquuddii ama tasarufaadkii walaakiin faqadat bacda shuruudiha laakiin shuruudda qaarkeed ay weydo ay bacda awsaafiha alkhaarijiya awsaafdeedii khaarijiga ee dabadeeda ka baxsanayd ayay qaar ka mida weyday sumiyad faasidatan baa lagu magacaabayaa watarataba calayha waxaana ka ratibaya bacdu aahaarihaa dadka qaarkood idaa qaama alcaaqidu kii caqdigiina heshiiskan sameeyey markuu ku qumo bitanfiidi alcaqdi caqdigii inuu fuliyo kamaa fi lbayci waa bayiib oo kale bisamanin hayri macluumin yacnii aan la garanayn in lagu iibiyo aw bisamanin mu'ajarin ama lacag lagu mudeeyey ilaa ajali majhuulin muddo aan la garanayn aw ilmuqtarin ama kii aw innikaax bikayri shuruudin ama nikaax markhaati aan dhacay weeye fa fi lbayci iibka yahbutu lmilku lahaansha waa u sugmayaa lilmushtarii kii iibsaday fi lmabiici mabiicdii milki waa ugu sugmayaa idaa qabadahu markuu gacanta ku dhigo biidni lbaayici baayicidankii hadduu gacanta ugu dhigo haddii aanu idan jirin waxba kawjiraan buu noqonaya wa fi nikaaxi bilaa shuhuudin yajibu lmahru maherkii waa waajibaya idaa xasala fiihi watajibu cala lmarati alciddatu baa ku waajibaysa cinda alfurqa marka la kala kaxeeyo wayahbutu fiihi nasabu nasab ayaana sugmaya ricaayatan lixaqi ifli ilmaha xaqiisa iyadoo la ilaalinayo wawaadixun waxaa ka cad min hadihi اlamsila ana alcaqd alfasid caqdiga faasidkaa lam yataratab calayhi ugama dhalanin bidaatihi laf ahrantiisa aharun sharciyun wa inamaa taratabat hadihi alaahaaru waxay uga dhalatay bina'an iyadoo lagu dhisay calaa tanfiidi alcaqdi caqdiga fulintiisa fakaana tanfiida waxaad moodaa fulintu maxalla ricaayati shaarici halka shaaricu ilaalinaya inay tahay nadaran iyadoo la eegayo ila shubhati alqaa'imati shubhada taagan bisababi alcaqdi alfaasidi caqdiga faasidka ah sababtiisa waxau sheekhu leeyahay waxaynooga caqdiga faasidkaa laf ahaantiisa iyo daat ahaantiisa asar sharcigama dhasho oo masalan iibkii masalan lacag aan la garanaynin lagu iibiyey haddii sidaasuu lagu kala joogo oo dabeetana saa laysku qabsado yani wax asaroo ka dhalanayaa ma jirto ila isagaa mulkiyey markaynu idhaahno mushtari ayaa mulkiyey markaynu idhaahno meeshii waxaa soo baxaya zawaa'id qarash baa meeshii imanaya zawaa'idiya wax dheeraada baa soo baxa yaa yeelanaya isweydiini inaad isaga ratibaysaa marka mar haddii aan iqbaaldintaa iyo gacan ku-dhigiddaa uu baayaxa idankiisa ugu dhigay haddaanay jirin ee iib khali a unay toonta fidla soconin daata ahaantiisa wax sharcigo ka imanaya ma jiro hadday ninkiiyo gabadhi markhaatila-aan ismehersadaan laakiin ay waddadoodasun kala maraan waxba kala tibi maayaan meherna ka waajibi maayo kala kaxayn iyo markaa yacni nasabna ka ratibi maayo oo wax ka ratibmayaa ma jiraan yacni say leeyihiin laakiin waxay aasaartani uga ratibmaysaa marka caqdigii la fuliyo oo waxaad moodaa tanfiidkani inuu yahay halka shaaricu eegayo oo meeshii shubha ayaa taallo caqdigan faasidkaa shubha yuu keenay macnaha iminka labadan qof ee halkaa tegey ee isa soo mehersaday ayagu dee laba qof oo halkan inta aygan galan sinaystay oo kale ma aha labadan qof wadaad baa isu geeyey oo wuxu dhadhabo sharci bay moodeen markaa mar hadday ku dhaqaaqaanoo labadii qof is arkaanoo dabeetana meeshii ilma yimaado fulinta markaa sharcigu fuliye ee ku dhisan shubhadaas caqdiga faasikuu leeyihi ayuu sharcigu eegaya laakiin haddii aan wax fulin aanay ka dambaynin kala tagun baa la odhanaya wawaadixun waxaa ka cad min hadii alamila tusaalayaashan n alcaqd alfaasida caqdiga faasidkaa ah, lam yuratib calayhi lam yataratab calayhi bidaatihi laf ahaantiisa ugama dhalanin aharun sharciyun raad sharciya wa inamaa taratabad hadi laahaaru ahartani waxay uga ratibantay bina'an iyadoo lagu dhisay cala tanfiidi cabdi caqdiga fulintiisa fakaana tanfiida waxaad moodaa fulintani maxalu raacayati shaarici inay tahay halka shaaricu uu eegayo nadaran iyadoo la fiirinayo ila shubha alqaa'imati ee markaa qaa'imada ah ee taagan bisababi caqdi lfaasi caqdiga faasikaa sababtiisa falbaatilu haddaba cinda alxanafiyati maa kaana alkhalalu fiihi waa kaw khalalkiiyo dhinaanshuhu yahay raajican miduu noqonaya ilaa arkaani alcaqdi ay ilaa siiqati alcaqdi aw ilcaaqidayni aw maxal alcaqdi wlfaasiduna maaka weeye kaana waday alkhalalu fiihi raajican miduu noqonaya ilaa awsaafi alcabdi laa ilaa arkaanihi fa arkaanu saliima way badqabtaa walaakin alkhalala taraa wuxuu kaga soo darreeyey calaa bacdi awsaafihi kamaa fii majhuuliyati thamani lmabiic waaba iyadoo aan laga jaahil yahay lacagtii wax lagu iibiye sheegan waxa uu leeyahay haddaba sheekhu baatil cinda alxanafiya waxaa laydha ku jiraa uu xagga arkaanta u noqonayo arkaantuna waa siiqadiiyo iijaabkiiyo qabuulkii ayuu kaga jiraa ama wuxuu kaga jiraa labadan caaqidee caqdiga heshiiska gelaya ayaa midkood waalan yahay ama maxalulcaqdigiiyo waxaan caqdigu ku dhacayo ee sabanka iyo musamanka ila waatay masalan beec oo kale waa waatay arkaantiisu waa shan ama saddex haddii la isku hada caaqid iyo macquud calayh iyo siiqa haddii la kala saarana caaqid kale waa baayic iyo mushtar haman iyo muhaman iyo iijaab iyo qabuul marka haddii ay siiqada u noqonayso oo masala waa iskhilaafsan tahayba wuxuu yidhi waxaasaan kaa iibiyey isaga wuxu uhi hibadaa waan aqbalay kana ii buu sheegay kana dee isma waafaqsanaa oo siiqaday u noqonaysaa ama mid baa waalanba ama mid midbaa saqiiroo ilmo yara maxallul caqdigii buu noqonayaayoo dee waxa weeye masala bakti la kala iibsanayaa oo kale markuu sidaa yahay ee khalalku arkaanta u noqonaya waxaydhahaan baatil faasidkuna waa marka uu noqonayo awsaafda iyo shuruudda iyo sifooyinka cabdiga eanu arkaanta u noqonaynin oo arkaantii saliimo tahay laakiin khalalku awsaafda qaarkooduu ku soo dariyo sida lacagtii masalan siiqadii waa caadi labadii qof ee wax kala iibsanayey waa caadi lacagta la sheegay ayuunbaan markaa la garanaynin ama muddadeedaan la garanaynin kaana waxaa looleeyahay faasid falbaailu cinda alxanafiyati maa kaana alkhalalu fiihi kow khalalkan iyo dhinaashahan yahay weeye raajican mid u noqonaya ilaa arkaan alcaqdi ay ilaa siqati alcaqdi aw ilcaqdi aw maxal alcaqdi walfaasiduna maa kaana alkhalalu fiihi waa ka khalalkiiyo dhinaanshaha ku jira wiya raajican mid u noqonaya ilaa awsaafi alcaqdi laa ilaa arkaanihi faarkaanu saliimatu wey walakin ilkhalala araan wuxuu ku soo degay cala bacdi awsaafi kama fii majhuuliyati hamari lmabiici waba iyadoo mabiicda lacagteedii laga jaahil yahay walihaada ayaa yaquulu alxanafiya xanafiya waxay leeyihin ina alfaasida maa kaana mashruucan biaslihi waa ka asalkiisa mashruuca ay biarkaani laa biwasfihi wa ina albaaila gayru mashruucin laa biasli walaa biwasfihi wuxuu leeyahay xanafiya markaa waxay odhanayaan faasid waa shayga marka asalkiisa iyo xagga arkaanta laga eego mashruuca laakiin xagga awsaa wasfigiisiy sifooyinkiisiy tilmaamihiisa shuruuddiisa marka laga eego almashruuca inay wax ka dhiban yihiin baailna oo macnaha faas waxaa dee asalkii arkaanta marka loo eego waa u dhan yihiin oo waa ka mashruuc laakiin waa awsaafdii iyo shuruuddiima wax ka baqan yihiin baatilna waa mid aan mashruuc ahayn laa biasli walaa biwasfihi yacni asalkiisii oo arkaandiisiiana marka lega waa dhiban yihin wasfigiisina waa dhiban yihin dee haddii arkaandii la waayo waswa kana tibi maayo waxba kana tibi maayaan wixii kalena ka kacbay noqonayaan walihaada yaquulu xanafiyatu caleyhi in alfaasida maa shaya kaana hadiga mashruucan biasli asraanida mid mashruuc ah ay biarkaanihi laa biwasfihi maya wain albaatila maa kana hayra mashruucin waa kaan mashruucayn laa biasli walaa biwasfihi wa maradu lkhilaafi haddaba khilaafku halka u noqonayaa bayna aljumhuuri waalxanafiya jumhuuriya xanafiyo dhexdooda ilaa ikhtilaafihim buu noqonaya iskhilaaf fi mas'alatayni laba masale ay isku khilaafeen aluulaa masalada hore waxa weeye hal nahyu shaarici shaarica nahyintiisa iyo diidmadiisu can caqdin uu diiday macnaahu macnihiisuma waxa weeye cadamu lictidaadi bihi inaan la tirsanin fii axkaami dunyaa adduunyada axkaamteeda maca alismi iyadoo lagula dambaabaya fii axkaami alaakhirati liman yaqduu calayhi ciddii markaa arrinkaa ku socota ee ku dhaqaaqda amise annahu yuctadu bihi bacda alictidaad waxoogay tirseebaa la tirsan fii axkaami dunyaa addunyada axkaamteeda maca alismi fi laakhira iyadoo aakhire lagu dambaabayo midi waa taa athaaniyatu masalada labaadna hal innahyu diidmada can alcaqdi la diidaa likhalalin fii aslihi asalkiisa gale loo diidaa ka nahyi miyuu la mid yahay can alcaqdi la nahiyey likhalalin dhimaansho fii awsaafi ku jira duuna arkaani laakiin aan kaga jirin isku mid miya bimacnaa ana nahya canhu fi lmas'alatiin sawaan oo walaa yataratabu ka ratibi maayo miya calaa kulli minhuma ayu asarin wax raadiba am ana baynahuma farqaa mise farqibaa udhaxeeya waxau sheekhu leeyahay khilaafka jumhuuriya xanafiya udhaxeeya waxa uu noqonayaa oo aasaasu ah iskhilaafay laba masale isku khilaafeen labadaa masalo ta waxa weeye diidmada shaaricu diida caqdi ma waxa weeye inaan axkaamta adduunyada marka loo eego waxba laga tirsanaynin aakhirana lagu dambaabayo oo adduunyadana caqdigaa la diiday wax tirsiya u leeyahay maadaamaba shayga la diido wax tirsiya iyo wax wax ka soo qaado axkaamta adduunya uu ku leeyahy ma jirta miya aakhirana waa lagu dambaabaya ciddii ku dhaqaaqday waxaa samaysaa mise isagoo manhiya ayaa bacda alictidaad tirsi xoogay la tirsanaya axkaamta adduunyaha aakhire haba lagu damaabo laakiin adduunyadii wax ma laga tirsanayaa taasi waa mas'alo mas'alada labaad waxa weeye nahyinta iyo diididda caqdi la diiday shaaricu diiday khalal fii aslihi ku jira u diido arkaanta masalan ka galay ma la mid baa nahyiga caqdi la neeye khalal awsaafta iyo shuruudda ka galay ma isku midba iyadoo aanu arkaanta egi laakiin awsaafta uu ka galay bimacnaa nahyiga uu shaaricu diiday ka arkaanta khalalku kaga jiro iyo ka waa awsaafta kaga jira ma isku midba oo midkoodna ka dhalan maayo wax raadi mise waxoogay farqiga ayaa u macnaha waa labadaa mas'alo wa maradu lkhilaafi khilaafka halkuu noqonayo bayna aljumhuuri walxanafiyati waxa weeye ikhtilaafihim iskhulaafka ay sugana fi masalatayn aluulaa hal nahyu shaarici shaarica diidmadiisu can caqdin uu diiday macnaahuma waxa weeye cadamu lictidaadi bihi inaan la tirsanayn fi axkaami dunya macalismi fi axkaami alaakhira aakhira axkaamteeda iyadoo lagu dembaabayo liman yaqduu caleyhi cidda markaa ku dhaqaaqda ama anahu yuctadu bihi mise waa la tirsan bacda alictidaa tirsi barkii fii axkaami dunya addunyada axkaamteeda maxaris min aakhirati aakhira iyadoo lagu dabaabiyo athaaniyatu masalada labaad hal inahyu diidnu can ilcabdi la diiday likhalalin khalal iyo dhinaasho fii aslihi ku jira oo xaggii arkaanta ka galay ka nahyi miyuu la mid yahay diidnu can ilcaqdi la diiday likhalalin khalal fii awsaafi ku jira daraaddii duuna arkaani laakiin aan arkaanta ka gelin isku mid miya bimacnaa ana nahya canhu fi alxaalatayni sawaun isku mid miya oo walaa yataratabu calaa kulli minhuma mid kastoo laga ayu aharin wax raadi ka dhalan maayaan miya ama ana baynama farqa mise farqi baa udhexeeya ama aljumhuur haddaba jumhuurtu fayaquuluuna waxay odhanayaan cani lmas'alati اluulaa mas'alada hore inanaahiyo shaarici shaarica diidmadiisa can cabdin uu diiday macnaahu waxa weeye cadamu ictidaadi bi inaan la tirsanin idaa waqaca markuu dhaco oo falaa tataratabu caleyhi aahaaru sharciya inaanay ka dhalanaynin oo wayarxaqu saaxibahu haleelaya alismu dambina fi laakhirati aakhira uu haleelayo wayaquuluuna can almasalati aaniyatila waxay ka warayaan inanahi fi lxaalatayni sawaan waa isku mid oo falaa farqa wax u dhexeeyaa ma jira bayna nahyi diidmo can caqdin la diiday waxaa loo diiday inuu yahay liamrin arin yatasilu la xidhiidha biasli caqdi wa arkaanihi caqdiga asalkiisa iyo arkaantiisa iyo wa bayna nahyi wuxu udhexeeyaa ma jiro diidmo canhu la diiday caqdiga liamrin arin yatasilu biawsaafi la xidhiidha fa fi lxaalatayni laa yuctabaru lcaqdu lmanhiyu canhu caqdigaa la diiday lama ictibaarinayo walaa waxa uu leeyahay labada masalo jumhuurku waxay masalada hore ka leeyihiin diidmada uu shaaricu diiday cabdi macnihiisu waxa weeye inaan waxba laga tirsanin markuu dhaco oo wax wax ka soo qaada aanu yeelanin oo asal sharciya aanay ka dhalanin oo qofkuna uu ku dembaabo diidmada shaaricu diday taasaa ka imanaysaa inaan wax tirsi hadduu dhaca aanu yeelanin oo waxyaalihii markaa ay axnaafdiga soo qaadayeen aan waxba laga soo qaadin oo hadduu yacni ku dhaqaaqo aan milki aan ugu sugmin oo aan meher lagu yeelanin oo aan markaa yacni nasab ka ratibmin guurkii oo kale qofku ay ku dhaqaaqaysa oo garanyana ku dambaabo masalada labaad waxay leeyihiin nahyiga labada xaaladoodba waa isku mid wax u dhaxeeyaa ma jiro haddii loo diiday aqdi arrin la xidhiidha asalka caddiga arkaanta iyo nahyiga la diiday ee loo diiday arrin awsaardiisa la xidhiidhsan iyo shuruuddiisa ee aan xagga arkaanta ahayn wax farqa u dhexeeyaa ma jiro aqdiga manhiyu canhuga ictibaar male ahaar ka dhalaalaysaana ma jirto ama aljumhuuru fayaquuluuna waxaa odhanaya can ilmasilati اluulaa ina nahyo shaarici shaarica diidmadiisa can cabdin u diiday macnaha waxa weeye cadamu اlictidaadi bihi inaan la tirsanin idaa waqaca markuu dhaco oo falaa tataratabu calayhi aahaaru sharciya raadadkiis sharciga ka dhalan maayaan wayalxaqu saaxibahu lithmu saaxiibkiisana dembi ayaa haleelaya iyo fi laakhirati aakhirada dembi baa kusoo haleelaya wayaquuluuna can ilmasalati اhaaniyati waxay odhanayaan ina nahya nahyigiyo diidmadu fi lxaalatayni sawaan waa isku mid oo falaa farqi waxba uma dhexeeyaan bayna nahyi diidma can cadlin la diiday liamrin yatasilu arrin la xidhiidsan biasli cadli wa arkaanihi asalka cadliga arkaantiisa arrin la xidhiidsan ka loo diiday iyo wa bayna nahyi canhu ka loo diiday liamrin yatasilu biawsaafihi arrin awsaaftiisa la xidhiidsan wuxu dhexeeya ma jiraan fa fi lxaalatayni laa lama ictibaarinaya lama ictibaariyo almaniyu canhu ee la diiday lama ictibaarinayo walaa tarataba caleyhi aharu raadadkiisuna ka dhalan maayaan ama alxanafiyatu xanafiyada miyaa fa yaquuluuna waxaa leeya can ilmasalati اluulaa ina nahya yataratabu calayhi lism nahyiga horta dembi waa ka dhalanayaa walaakin laa yataratabu calayhi butlaanu lcaqdi caqdiga buritaankiisu kalan maaya daa'iman si joogtaa wayaquuluuna can ilmasalati aaniya waxay ina nahyiga in kaana raajican hadduu nahyiguu noqonayo ilaa amrin yatasilu arrin la xidhiidsan biarkaani lcaqdi kaana macnaha waxa weeye butlaanuulcaqdi inuu burayo iyo wa cadamu ictibaarihi inaan la ictibaarin idaa waqaca markuu dhaco ka bayci lmaytati baktiga iibintiisiiba weye wa baycilmajnuun iyo kawaalan iibkiisii weye waidaa kaana nahyu hadduu yahay liamrin ytasilu la xidhiidha biawsaafi lcabdi kaana alcabdu faasidan buuna ilaa baatilan watartabad calayhi bacdu laathaar raadka qaarkoodna waa ka dhalanayaan wuxuu leeyahay xanafiya waxay odhanayaan oo masalada hore ay ka leeyihiin nahyiga hortii dembi waa ka dhalanayaa shaygaa la diiday ee qofku uu ku dhaqaaqay dembi waa ka dhalanaya aakhiro laakiin ka ratibi mayse caqdigii inuu si joogto ah oo daa'imahon kala hadlahayn u buro kama dhalanayso waxaa kale masalada labaadna leeyihiin diidmada la diiday haddii ay diidmadaasi u noqonayso arrin la xidhiidha caqdiga arkaantiisa macnihiisu waxa weeye caqdigii inuu burayo lana ictibaarinaynin marka uu dhaco masle baktiga imintiisii kale ictibaar ma leh waana buray mid waana iibkiisu ictibaar male waana buray haddiise nahyi wuu noqonayo arin la xidhiidsan cabdiga awsaafdiisa sida lacagtii maan la garanaynin oo kale waxay leeyihin cabdigaasi faasid buu leeya baatil ma noqonayso asarta qaarkoodna waa ka ratibmaysaa ama alxanafiyatu fa yaquuluuna waxay leeyahaan can ilmasalati aluulaa ina nahya yataratabu calayhi lism baa ka ratibmaya walaakin laa yataratabu calayhi kama ratibmayo butlaanu lcaqdi caqdiga buritaankiisii daa'iman si joogtaa wayaquuluuna can ilmas'alati ahaaniya mas'alada labaad waxay ka odhanayaan inanahy in kaana raajican hadduu yahay midu noqonaya ilaa amrin yatasilu arrin la xidiisa biarkaani lcaqdi kaana macnahu butlaanu caqdi buu noqonaya wacadamu ictibaarihi idaa waqac iyoynan la ictibaarin markuu dhaco ka baycilmayitati baktiga iibintiisiiy wa baycilmajnuuniba weeye waida kaana nahyu liamrin hadduu yahay yatasilu biawsaafi lcaqdi la xidiidana kaana alcabdu faasiqan buuna noonaya allah baatilan wa taratabad calayhi bacdu alaathaar raadadka qaarkoodna waa ka ratibmayaan haddaba halkaa waxau inoo sheegay in kala saaridda baatil iyo faasid la kala saaro ama butlaan iyo fasaad la kala saaro inay xanafiyada u yihiine jumhuurtu saddexda madhabood ee kale aanay kala saarin yani waraqaadkii oo kale waxaan ku soo sheegnay laba masalo oo ay xanaabiladii ogula oo xajka iyo guurka oo kale ahayd shaaficiyada oo kale yacni way kala saaraan ilaa afar masale ay ku kala saaraan ama yacni in ka badanna waa sheegeen sida yacni sarkashi oo kale burhaankiisa albaxru lmuxiid fii usuuli ilfiqi ayaa leeyahay uu kaga hadlay oo masala waxay leey waxyaalahay ku kala saaraan waxaa ka mid a ah khuluca dumarka yacnii haddii adduunye markaa lagu furo intaa haddaad bixiso waad furan tahay khuluc iyo kitaabada addoon haddii la idhaha intaa haddaad keento xor baa tahay waxay leeyihin baatil iyo faasid buu yeeshaa oo haddii waxaanuu khulucan iyo kitaabadani ku dhacday ay yihiin ciwad aan maqsuud ahayn sida bakhtiga oo kale ama haddii khalalku u noqonayo oo kale caaqidka oo masalan mid yari sameeyey oo kale ama mid safihi sameeyey oo kale waxaa la odhanayaa fasid baa baatil baa la odhanayaa laakiin masalan haddii khalalku oo markaas haddii aan laakiin ciwad oo kale maqsuud yahay masalan khamri oo kale dee khal baa laga dhigi karaa waxay leeyihin fasid baa la odhanayaa haddii la baatilan wax maaloo ka ratibmaya ma jira laakiin faasidka dee xoraynaya cidqi iyo ayaa markaa ka ratibmaya zawjuga markaa meher iyo sayidka oo qiimo markaa shayga qiimihiisii u noqdayo ayaa ka dhashaa xajka iyadana faasid iyo baatil buu kala leeyahay oo masalan haddii uu dhexdiisa ku ridoobo isagoo xajkii ku jira uu ridoobo oo diinta caya ama ilaahay caya ama nabiga ama malaa'igta caayo waa buraya oo baatil buu noqonayaa haddii laakiin uu xaaskiisii u tago faasid buu noqonayaa waxaana u farqiyaa haddiina xajkaasi waa baatil qadana ma waajibayo kuna sii socon maayo laakiin haddaynu leeno waa faasid qadana waa waajibinaya inuu sii wadaana ayadana waa ku waajibaysaa caariyada oo kale ayaa khazaali oo kale ayana wax ka soo qaadanayo yacni daraahim iyo danaaniir yani in la iscaariyeysiiyo yani qolaha qaar baa yidhi waa baatiloo madmuuna bay noqonaysaa ila caaro faasida weeye qaarna waa hayru madmuuna bay yidhaahdeenoo dee waxaanay caaro markaa gelaynin weeyaano baatila ayay ku tilmaameen cuquud fara badanna way gashaa ijaarada ayaa ka mida meelaha ay gasho oo masalan haddii uu masalan dee kiraysto ilmo yari hadduu nin weyn kiraysto idhahdo ii shaqee oo deedna wuxu qabto wax liyaaliyo wuxuu mudanayaa ma jirto wax liyaaliyo wuxuu mudanaya ama nin walani hadduu ku idhahdo ii shaqee oo dabeetana maantao dhan aad girifgiriflayso yacni waxba kama jiraan waxa qabatay waxuu jiriya wax mashqaladood leedahay ma jirto leanna wuxuu leeyahay fawata calaa nafsihi camalahu wa takuunu baatila baydaan isaga haddii iska shaqeeyo oo cidaan loo shaqaynin ayuu markaa u shaqeeyey nikaaxa masalan bilaa weliyi fa huwa faasidu yujibu mahra lmithl ayuu waajibiyaa xadsa ma waajibiyo hadduu safiih laakiin biidnin guurso waa baatil bay yidhahdeen waxa la yaalay wax ka dhalalayaa ma jiro markaa meelahaasoo kale ayay markaa ku kala farqiyeen kasoo gudub halkaa waxaynu ku dhammaynay baabkii fasalkii koobaad alfaslu thaani fasalka labaad alxaakim waa xaakimkii fasalka koobaad wuxuu ahaa alxukmu aqsaamuhu buu ahaa oo mabaaxistii xukunka baabkii koowaad baynu ku jiray baabka mabaaxis alxukmi buu ahaa fasalka koobaadna alxukmu aqsaamuhu ayuha alfasl thaanina alxaakim waa kii uu xukumayey xagga axkaamta marka laga hadlo kii qulnaa waxaani fii tacriifi lxukmi waxaynu nidhi inahu isagu khitaabu ullaahi ilaahay khitaabkiisa weeye mid toosiya mid dadbanba almutacalliqi ee la xidhiidsanaa biafcaali lmukalafiina kuwa la howlay samaynahooda alaban dalabaanu la xidhiidsanaa aw takhiiran aw wadcan ula xidhiidsanaa wa hada tacriif yushiiru wuxuu ishaarayaa ilaa ana masala alaxkaami bishariica alislaamiyati wallahu tacaala waxda waa alle kelidii waxau sheekhu leeyahy waxaynu nidhi markaynu xukun tacriifinaynay waxaynu waa khitaabka iyo hadalka ilaahay ee tooska ah iyo ka dadban yacni mid toos iyo mid dadban hadalkeed ee qur-aanka oo kale yacni waxa weeye waa mid toos ah ayuu noqonayaa ka dadbana waxay noqonayaa dee masale adiladii kale ayuu noqonayaa kalaamkiisa mubaasharada ah oo qur-aanka ama kawaasitada ah oo wixii hadalkiisa unoqonaya sunne ama ijmaac aha iyo adilada kale ee sharcigu isugu yaha ee weliba la xidhiidha dadkan mukallasiinta ah ee la hawlay ficiladooda iyo waxay samaynayeen la xidhiidha ee ula xidhiidha dalab ahaan wax laga doonayo ama doorgelin ahaan ula xidhiidayaan ama wadci ahaan wax loo dejiyey oo markaa ay wax ka dhalanayaan ah wuxuu leeyahy markaynu saan waa khitaabka ilaahay aynu nihi wuxuu ishaarayaa axkaamtan shareecada islaamka halka ay ka soo fushaa waa ilaahay oo si toosa ama si dadban qulnaa waxaani fii tacriifi اlxukmi inahu khitaab اllahi tacala ilahay khitaabkiisa adarkiisa weeye almutacalliqi ee ku tacalluqayey biafcaali lmukalafiina dadka la hawray ee mukalafka ay wax la saaray ficiladoodiiyo waxay sameeyaan talaban hawla xidhiya doonin ow takyiiran ama doonin ow wadcan wa hada tacriibu yushiiru wuxuu ishaaraya ilaa ana masala alaxkaami fi sharica alislaamiya wallahu waxda alla kelidii weeye wa calaa hada faalxaakimu alladii ka yasduru canhu lxukm uu ka soo fulaya huwa allahu waxda waa alla kelidii falaa xukma xukmi ma jiro ilaa maa xakama bihi wuxuu kumay mooyeen walaa sharca ma jiro ilaa maa sharacahu waxau sharciyeeye mooyaane wa calaa haada kaas ayaa dalla alqur'aanu u tusay wa ajmaca almuslimuunana ay ku ijmaaceen fa fi lqur'aani qowluhu tacaala baa in alxukmu ila lilah xukun allah yunba u sugnaaday alaa lahu lxukmu ilaahay xukun ayaa u sugnaaday wuxuu ku soconno xaakimka uu xukum ka soo fulayaa alle keedi weeye xukun waa wuxuu xukumay xukumayun sharcina waa wuxuu jideeyey jideeyeyun walaa digreeta madaxweyne iyo walaa mid baarlamaan soo saaray ayaa sharciya xugun noqonaynin sidaa daraaddeed ayuu qur-aanku tusaya muslimiintuna isku waafaqsan yihiin waayo ilaahay baa yidhi in alxukmu ila lilah xukun ilaahay buu u sugnaaday ana lahu lxukm xukun isaga ayuu u sugnaaday ayaa ilaahay yidhi wa calaa hada falxaakimu aladii yasturu canhu lxukmu ka soo funaya huwa allah waxda waa ilaahay kelidii falaa xukma xukun ma jira ilaa maa xakama bihi xukumay mooyaane walaa sharcana ma jira ilaa maa sharcahu <clears throat> wuxuu sharciyey mooyaane wa hada kaas ayaa dalla lqur'aanu uu tusiyo waajmaca almuslimuuna muslimiintuna ay ku ijmaaceen fa fi lqur'aani qowluhu tacaala baa in alxukmu xukunmu u sugnaadeen inxukm alxukmu maala ila ilah ilahay buu sugnaaday alaa <clears throat> lahu lxukmu ilaahay ayuu xugun u sugnaaday si aayaadkaas ay tilmaamayeen wallahu aclam halkaa inoogu joogo